بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله kitaaب الأيمان والنdور waxa uu kitaabu yahay alaymaan dhaaraha iyo wnuduur nadarada marka alaymaan waa jamcu yamiinin annuduurna waa jamcu nadri marka waa dhaarihii iyo nadarkii dhaarta iyo nadarka wixii la xidhiidha ayuu inooga warramaya wuxuu uhi sheekhu raximah اllah laa yancaqidu lyamiinu dhaartu guntami mayso ilaa billaahi tacaala ilaahay oo lagu dhaarta mooyaane oo biismin min asmaa'ihi ama magac magacyadiisa ka mid oo ah lagu dhaarta mooyaane aw sifatin min sifaati daatihi ama sifo sifooyinkiisa daatada ka mida ah mooyaane waman xalafa qofka dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa qofka ku dhaarta fa huwa isagu mukhayarun waxa uu mukhayar u yahay oo uu kala dooran doonaa beyna asadaqati aw kafaarat اlyamiin sadaqada iyo kafaarat اlyamiin uu la yimaado ayaa uu kala dooran walaa shay-a shay muu ahaanin fii laqwi اlyamiini wax kafaara buu ujeedaay wax kafaari may ahaanin fii laqwi اlyamiin laqwulyamiinka dhexdiisa wax kafaaro ahaaday ma jirto waman xalafa qofka dhaarta an laa yafcala shay-an waxba inaanu samaynin oo fa amara gayrahu gayrkii fara bificlihi samayntiisa fara lam yaxnah qofkaasi muu xiinfiyin waman xalafa qofka dhaarta calaa ficli amrayni laba arrimood samayntood qofka ku dhaarta oo fa facala axadahuma midkood sameeya lam yaxnah qofkaasi ma uu xiinfiyin waay dhaartu maxay ku guntamaysaa hadda shuruudo yeelanayaa qofka dhaaranaya hadda shuruud baa loo dhigayaa dhaartana waxaa loo dhigayaa shuruud baa loo dhigaya marka qofka dhaaranaya horta da waa inuu yahay qof mukalafa bimaana caaqil baalig qof caqli le oo qaan gaadhay oo mukhtaara oo doortay oo aan la qasbin waa inuu yahay dhaartuna waxay ku guntamaysaa iyaduna inuu qofku ku dhaarto ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay keyrkii in lagu dhaartaa iyadu waa xaaraan weyn in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilahay wuxuu idiin diidayaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam inaad aabbayaashin aada ku dhaaratiin man kaana xaalifan falyaxlif billaah aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso markaa waxaa lagu dhaaranayaa allah jala wacala ilaaha keyrkii lagu dhaaran maayo dhaarta ilaahay kayrkii lagu dhaartaa waxay u qaybsamaysaa laba qaybood amaba ilaahay keyrkii lagu dhaarta waa shirki asqara waqad yakunu shirkan akbara waa shirki asqara weyn sida riyaag oo kale istuska oo kale istusku siduu yahay shirki asqara ayuu ilaahay keyrka lagu dhaartaana wuxuu noqonaya maxay shirki asqara buu noqonaya laakiin waktiyada qaar ka mida ah wuxuu noqon karaa shirki akbara waxayna ku xidhantahay qofka dhaaranaya wuxuu ugala jeedo ayaa ay ku xidhantay hadduu ugala jeedo weyneynta qofkan qofkan lagu dhaaranaya ama shaygan ciddan lagu dhaaranaya waa la weyneynaya marka weyneyntan waxay u qabsantaa laba qaybood bay u qabsantaa weyneyn qofka ciddan la weyneynayaa weyneyn ay mutaysatay sida ambiyada o kale iyo malaaigta oo kale waa la weyneynaya waa weyneyn ay mutaysteen lakin weyneyntaasi maaha cibaado yani sida ilaahay loo weyneynayo kale loo weyneyn maayo iyo cid aan mutaysan bayn la weyneyn sida aaxaad unnaas dadka aaxaadooda afraadda dadka iyagu in la weyneeyo may mutaysanin marka qofku cidda uu ku dhaaranayo wuu wuu weyneynayaa haddaba cidda uu ku dhaaranayo hadduu ugu dhaarto isaga oo joojinaya ilaahay manziladiisa isaga oo joojinaya oo sida ilaahay u weyneynayo kale u weyneynaya oo tacdiimka ilaahay oo kale siinaya oo manziladaana dejinaya waa shirki akbar waan kufri waya bilitifaaq iskumaba khilaafna taas lakiin waxaa dhici karta qofku inuu halkaa unugala jeedi qofku uu ku dhaaranaya waana qofkan uu ku dhaaranayo waaba qof mutaystaba in la weyneeyeyba sida ambiyadii rusushii iyo malaaigtii iyo kuwa lamidka oo kale laakiin ma gaadhsiinayo manziladii ilaahay oo kale kaasi waa shirki asqara diintana kagaba baxaya waa macsiyo waa macsiyo uu ku dambaabaya marka waxay noqonaysa qofku inuu toobad keeno ayay noqonaysa marka wuxuu nigu laa yancaqid lyamiinu dhaartu gutama mayso ila billahi tacala ilaahay oo lagu dhaarta mooyaane oo biismi min asmaa'ihi ama magac magacyadiisa ka in lagu dhaartay mooyaane oo sifat min sifaati daatihi ama sifo sifooyinkiisa ka a daatada marka ilaahay baa lagu dhaaranayo qofku wuxuu odhanayaa wallaahi billaahi dhaaranay ilahay buu ku dhaaranay magacyadiisu ku dhaaranay magacyadiisa ayaa ku dhaaran doona magacyada waxaa loo qaybin doonaa magacyada waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood hadday doonta lababa u qaybin karta kalabaadunba sadexu sii qaybsamay magac ilaahay u gaara oo ilaahay mooyaane cid kale aan lagu ilaaqi karin sida allah oo kale arraxmaani oo kale maaliki yowm iddiin oo kale allah ilaahay mooyane cid kale laguma ilaaqo magaca magaca magacaas cid kale la siin maayo arraxmaanna waa la mid rabbi alcaalamiinna waa la mid ilaahay mooyaane cid kale laguma ilaaqo kaasi qofku markuu ku dhaarto dhaartaas waa guntamaysaa bilitifaaq culimada ku ijmaaceen ka labaadna waxa waa magac ilaahayna waa lagu magacaabaa heyrkiina waa lagu magacaabaa ilaahayna waa lagu magacaabaa heyrkiina waa lagu magacaabaa laakiin inta badan ilahay baa lagu iطlaaqa y yaqlibu iطlaaqu calى اllah ilahay baa lagu iطlaaqaya subxaanahu wa tacaala gaaliba ilahayna waa lagu ma eyrka sida alraasiq oo kale iyo alkhaaliq oo kale alraasiq iyo alkhaaliq oo kale iyo almelik aljabbaar magacyadaasi ilaahayna waa lagu iطlaaqaa makhluuqaadkana heyrkiina waa lagu iطlaaqaa oo lagu magacaabaa ya laakiin waxaa haalib ah in ilahay lagu iطlaaqo subxaanahu wa tacaala isagana qofku haddii uu niyoodo dhaarta inuu ilaahay ku dhaaranayo hadduu niyoodo oo uu qastiyo waa dhaar guntamaysa weeyaan hadduu ilaahay jabbaar allah jabbaarkaa ku dhaartay buuri marka w halkaas waa waadixi inuu ilaahay allah boqorkaamaan ku dhaartay buuri waa waadixi marka waa dhaar bay noqonaysa hadduu idlaaqo ka war wa boqorkan ku dhaartay boqorka ilan boqorku wuxuu ku dhacaya ilaahayna wau ku dhacayaa melik waa lagu iطlaaqa ilahay waa lagu magacaaba heyrkiina waa lagu iطlaaqa ama jabbaarkan ku dhaartay buuri laakiin haaliban iطlaaqaasi wuxuu ku dhaca un ilaahay khaaliqan ku dhaartay buuri khaaliqa ya iطlaaqu waxaa haalib ah in ilaahay lagu iطlaaqo subxana wa tacaala markaa uu iطlaaqay ee aanu magacaabinna ilahay ja inu gala jeeda aanu sheegin iطlaaqay uun dhaartii ayadana dhaar buu noqonaya micneheed waxa weeyaan kaa laftiisuna hadduu ilaaqay haddii uu ilaahay subxaana watacaala uu gala jeedo magacaabo waa waa isku mid weeyaan iyaduna waa dhaar guntamasa wey labadaasoo dhaartaas way ku guntamayaan labadaasba waxaa noo hadhay magaca ilaahayna lagu ilaaqo oo lagu magacaabo keyrkiina lagu magacaabo si siman oo haaliban yani ilaaq waxa weeyaan in ilahay lagu ilaaqo haalib maaha in ilaahay lagu ilaaqaa haalib maaha sida alxayi oo kale almumin oo kale ashaakir oo kale ilaahayna waa lagu ilaaqa waa magac ilaahay uu leeyahay wey ayrkiina waa lagu magacaabaa ya marka la ilaaqana labaduba u ku dhici kara si siman ilaahay aalibku ma aha ilaaqu hadda ma kaasi ahlu cilmigu isu khilaafeen sida raajixina waxa weeyaan waa dhaar weeye qofku hadduu u qastiyo dhaar buu noqonaya waa intaas hadduu ka warran qofku wuxuu yidhaahdo waxaan ku dhaartay boqorkan ku dhaartay oo marka dambe u yidhahdo anigu ilahay dhaar ugulamaan jeedin dhaar anigu ugulamaan jeedin de ilahay aan ku dhaaran ugulamaan jeedin maa boqorkaan u jeedin boqorkaynan inoo taliyaba ayaan ugala jeedin ka warrama dhaartaasi ma guntamaysa mise ma guntamayso ya waayo muxuu guntami wey qofkaas muxuu ku dhaartay ilahay ku dhaartay mise keyrkii ku dhaartay ilahay keyrkii lagu dhaarta dhaarta may guntamaysaa haye arrin kala ka dhaaranaysa uu ku gaaloobaya soo ma ya marka ilahay keyrka ku dhaartay ka warrama xukunkeeda shirki akbar mase asqar asqar diinta kagama baxay iska ilaali waa shirki asqar waay markaa qofkaasi waxaan leenahay horta dhaartaadu may guntamin waayo de ilahay keyrkii ku dhaaratay waa marka labada de waad dambaabtay toobad keen waayo rasuulku wuu diiday calayhi salatu sla ilahay keyrkii in lagu dhaarto waad dambaabtay marka waa kasoma oo bismi asmaa'ihi haddaynu soo muraajacayno agga magacyada waxaynu magacyada waxa loo qaybiyaa magac ilaahay mooyaane cid kale aan lagu magacaabi karin sida allah oo kale iyo arraxmaan oo kale kaasu waa dhaar buu ku guntamaya isagu oo dee kuma kumaba dhacaya ka kalena waa magac ilaahayna lagu magacaabo haye wada de ilaahayna waa lagu magacaaba keyrkiina waa lagu magacaaba lakin inta haalibka marka la ilaaqo iyuu ku dhaca marka la ilaaqo iyuu ku dhaca ilahay buu ku dhaca kaasina isaguna waa dhaar wey haddaa la ilaaqay haddii qofku markaa eh, ilaahay ku magacaabo waay ka saddexaadna waa magac ilaahayna waa lagu magacaabaa keyrkiina waa lagu magacaabaa si siman bimacnaa marka la ilaaqo labadu wuu ku dhici karaa wey labadaba oo gaaliban ilaaqu ilahay kuma dhaco marka la ilaaqo kaasina sida raajixa waxaan nidhi qofku markuu u qastiyo dhaar ilahay ku dhaaranayo wuxuu noqonaya maxaysana ya markuu dhaar niyooday de muxuu noqonaya dhaar buu noqonaya wuu guntamaya waa intaas aw sifati min sifaati daatihi ama wuxuu qofku ku dhaaran doonaa dhaarta ku guntamaysaa sifo ka ah sifooyinka ilaahay ee daatiga ilaahay subxaana wa tacala sifooyinkiisa isna waa lagu dhaaran kara fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin fabicizatika cizidiibu ilahay ku dhaartay rasuulku wuxuu jee allaha qulubta gedgediyaan ku dhaartay wاladii nafsu muxamadi biyadihi ohan jira nafsu muxamadi biyadihi waay saxaabaduna ka sugnaatay ibn cumar oo kale laa wasamci illaahi waxaa la weydiiyey khamriga ma la iibinaya muxuu khamriga la iibkiisa la weydiiyey markaasu wuxu laa wasamci illaah wuxuu ku dhaartay markaa samcigii ilahay waana sifo sifooyinka ilahay ka mida wey marka sifooyinka ilaahayna waa lagu dhaaranay sifaadka daatigihi waa sifaadka lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waa sifada ilaahay aanu ka zuulin kana zuulaynin inuu ahaado mid ku sifaysan sida xayaatada oo kale samciga oo kale basarka oo kale kalaamka oo kale waxaana ka mid sifaadka khabariga iyaguna ka mid a sida alyad oo kale alwaj oo kale wejigi alwaj walyadayn waa min sifaat اllahi alkhabariya sifaatka ilahi khabarigaa wey marka soo ururiya waxaad tidhaahdaa sifooyinka ilaahay uu leeyahay jala wacala ee naftiisa uu ku sifeeyey rasuulkuna uu ku sifeeyey salى اllahu alayh wali wasalam kuwa daatiga ah iyo kuwa ficliga ah labadaba waa lagu dhaaran karaa sifada daatigana waa lagu dhaaran karaa sifaatka ficligana waa lagu dhaaran karaa sifada ficligiihi waa sifada la xidhiidha mashii'ada ilaahay markuu doona ma markuu doona ma samaynaya tatacalaq bimashii'atihi subxaanahu wa tacaala sifaadka ficliga ah iyo sifaadka daatigi waa isku mid halkan dhaarta isku sii way guntamaya qofka hadduu ku dhaarto waa guntamaya waay de ahlusunnuna sifaadka waa asubay kuwaasoo dhan qaacidada ahlu sunnadu waxa weeyaan wuxuu ilaahay naftiisa u sugay waa loo sugaya ee qur-aanku ku sugay wuxuu rasuulkuna sala allahu calayhi wa alih wasalama uu ilaahay u sugay isagana waa loo sugaya ilaahay naftiisa cid uga aqoon badan ma jirto rasuulkana calayhi salaatu wasalaam makhluuqaadka cid ilaahay uga aqoon badani ma jirto sidaa awgeed wuxuu rasuulka ilaahay ku sifeeyey waa lagu sifeynayaa ilahay naftiisa wuxuu ku sifeynay waa lagu sifeynaya min gayri taxriifin walaa tacdiilin min غayri تkyiifi walaa تmhiili lamana diidayo lama taxriifinayo lama kayfiyadeynayo oo kayfiyad qaab inagu u yeeli mayno waynay hore usoo tilmaamnay lamana tusaaleynayo khalqigiisa makhluuqaadkiisa laguma shabahayo halkaasi ictiqaadkaas ma aha mid shalay soo bilowda sida dadka qaar ka midi ay aaminsan yihiin waxa u haystaan ibnu taymiya un inay soo bilaabantay ya caqiidadan dee salafiga ah caqiidata ahlusunat waljamaca ibnu taymiya un qarnigii toddobaad qarnigii sideed waaas halkaas kasoo bilaabantay xilligaa dambe weeyaan ya markaase waxay u haystaan inuu abulxasan alashcari iyo maturidi iyo halkaa inay kasoo bilaabantay toodu tan kalena caqiidada salafku inay kasoo bilaabantay ibnu taymiya un oo wixii ka horreeyay ba ayna jirin laakiin waxayna ogeyn intaan la abuurinba abulxasan alashcari intaanu ilaahay abuurin aanu dhalanin intaan laba dhalin inay culimmadii ictiqaadka ay wax ka qoreen way qoreen oo maqaalaad mashhuura bay ku lahaayeen xamaad ibnu salama waxa uu qoray kitaab lala haha kitaabu sifaat boqol iyo waxoogaana u ahaa xil xilligii markaa waxa weyaan u dhintay boqol iyo dhowr iyo boqol iyo sagaal iyo meelahaas ayaa u dhintay xamaad bin sanad hadda ma aragta kitab la kitab sifaat buuna qoray kitaabu sifaat ayaa u qoray wada qoreen ka hor abulxasan alashcari ka hor iyagoo radiyey jahmiyada iyagoo radiyey khawaarijta iyagoo radiyaya iyagoo muctasilada radiyaya iyaga oo qadariyada nimanka la hahda radiyaya iyagoo murjiada radiyaya kutubta alf kutubta xadiidka haddaad fiirsido sida bukhaariga iyo muslimka iyo tirmidiga nasaa-iga ibnu maajax iyo kutubta kale ee xadiidka haddaad eegtid way wada abwaab bay ku wada leeyin iyo kutub bay ku wada leeyihin kitaabu اlqadar kitaabu الrad cala اljahmiya wuxuu ku yaal bukhari ku yaal kitaabu الtawxiid bukhari ku yaal kitaabu الsuna kitaabu اliimaan ya nasaa o kale kitaabu الnucuud nucuudka waa sifaadka wey kutut kutubtoodiina xadiidka ahaana way ku wada sijileen kutub axaadiid kuso aroortayna waa ku sheegeen kutub gaarna waa alifeen sida bukhaari oo kale khalqu afcaal cibaad haddama aragta kutub sunay qoreen imaam axmed ibn xambal kitaab الsuna iyo kitaab radd cala اjahmiya kutub doora buu qoray maqaalaad kaloo mashhuurana way lahaayeen waxaa ka mid a ah maqaalaadka mashhuurka cabd llahi ibn mubaarak raximah اllah qarnigii labaad bu ahaa culimadii qarnigii labaad bu ahaa boqol iyo dhowr iyo siddeetankii ayuu dhintay maqaalaadkiisa mashhuurka waxaa ka mid a markii la weydiiyey kayfa nacrifu rabbana caza wajal sidaan ilahay ku garanayna ayaa wuxu uhi fi الsamaai الsaabicati calى اlcarsh walaa naqul kama taqulu jahmiyatu inahu haahuna fi lard waxaan ku garanaya ilaahay inuu inaga sarreeyo fi samaai saabicati cala alcarsh samada toddobaad bu ilahay ka sarreeya carshiu ka sarreeya ilaahay sidii jahmiyadu ay leeyihiinna odhan mayno inahu haahuna fi lard halkanuu ilaahay jooga ma odhanayno hadda maaragta hataa caqiidada ashaacirada halkaas ictiqaadka ashaaciradu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacala carshi ka sareya lama odhan karayo carshiguu ka sareeya lamaba odhanayo istiwaag way diidayn inta aan abulxasan ashcari uun dhalanin ka horna sheeku hadalkaasu leey aimada afartin iskumaba khilaafin ba ictiqaadka iskuma khilaafin caqiidadu isku mid bay ahaayen abu xaniifa waxaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey qofka yidhaahdaa ilaahay subxaana wa tacaala cirka kama sarreeyo ka warran baa la sul fa huwa kaafiru waa gaal waa gaal waxau ihi ilaahay fi الsamaai duna اlardi ilaahay cirkayuu ka sarreeyaa dhulku joogaa maaha abu xaniifa caynkaa maaturidiyada iyo caqiidada ashaaciro labada maaturiyado xanaafta ay u badan yihiin waa khilaafsan muctaqadkiisu wuxuu ahaa baabka asmaadii sifaatka caqiidadii salafka ayahay aimada afartan iskubabay khilaafinba imaam maalik raximah llah iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo imaam axmed hortoodna aimadii joogtay iyo dabadoodna ahlu sunnahaana dariiqadaasun bay wada mareen ahlu sunnuhu koodii ugu horreeyey ilaa kooda ugu dambeeya koodii mashriq joogay koodii maqrib joogay isku dariiqo keliya wada mareen siduu imaam samcaan yidhi raximah اllah ma aragta kaanahu calaa qalbi rajuli waaxid nin keliyaa baad moodaa marka kutub fara badan baa laga qoray oo aada u fara badan abulxasan alashcari iyo maaturidi ka hor dabadiina waa la qoray oo quruntii hore ibnu taymiya ka hor ibnu taymiya kutubtii ah selafka unbuu soo khulaasay oo inoo sharxay oo inoo qolada waxa weeyaan firaqa iyo ahlulbidca inuu ku radiyey aimada aadka wax uga qortay sida fiican wuxuu waxa weeye ictiqaadka selafkan u caddeeyey waxaa ka mid a cuhmaan ibn saciid addaran qarnigii saddexaadna waa u ahaa laba boqol iyo waxoogaaga ayuu dhintay waxaa ka mid ibnu khusayma imaam laima maxamed ibn isxaaq ibn khusayma waxaa ka mid ibnu jariir aلطabri raximah اllah marka way badan yihiin ya way noo daweyneen way qoreen way buuxaan kutubtan way taalaaba marka dadka qaar kamid waxay aaminsan yihin bishar inuu soo qarniga toddobaad ima lahayn soonka laga soo bilaabay maya qarniga toddobaad laga so waa ka horreeyey saxaabadiibu kasoo bilaabantay ibn maxamed baa saxaabadii baray halkaasi kasoo bilaabantay caqiidada selaf wax shalay bilowday maaha selafba micneedu waa maxayba selafta wi ciddi ka horreysay baa la yidhahdaa maaragta selaf waxa ciddi ka horreysay baa la yidhahdaa marka selafku waxa weye micnaheedu rasuulku sala allahu alayhi waali wasalama saxaabadiisii quruntii fadliga badnayd ee rasulku uhi khayru naasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwaasi dariiqoodii in la maro caqiidadii caqiidadoodii la qaato marka caqidada halkaas ka soo bilaabata haddaba caqiidada waxa weeyaan kala go-aani waa wixii intaa ka dambeeyey wixii soo bilowday wey abu xasan alashcari raximah llahu tacaala afartan sanadood wuu muctaziliha arbiciina sana waa noloshiis intii ugu badnayd wuxuu ahaa muctazili isaga hortii aimadii culimadii dadka maay ku sugnaayeen saddex qarni saddex qarni maxay ku sugnaayeen ahlucilmi macaqiidadiisa ayay ku sugnaayeen laa abadan isagii maaturid wax yar kala dambeeyey ya marka yani maaha wax maxamed cabdilwahaab iyo sheikhulislaam ibnu taymiya iyo waxay bilaabeen maaha caqiidada salafku saxaabadii kasoo bilaabanaysa aqwaashooduna waa way sajilan tahay way qoran tahay kutubtii culimadu inooga xifdiyeen kutub bay inoo qoreen markii beriga hor kitaabu liimaan iyo kitaabu sunna iyo ayaa la odhan jiray kutubu sunna kutubta la idhaha iyo kutub kitaabka iyo kutub shariica shariica lilaajuri sharxu ictiqaad ahli sunati waljamaca lilalakai way ka buuxaan marka wax dhowaan uun meel dhaxa kasoo bilowday uun weliba xiliya damba maaha marka taa waa in loo ogaada ya caqiidadii salafku halkaas kasoo baqatay waana sidaas weya wuxu uhi sheekhu raximah llah waman xalafa bisa bisadaqati maalihi qofka sadaqadiisa waman xalafa qofka dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa qofku ku dhaarta inuu sadaqadaysto qofku ku fa huwa isagu mukhayarun bayna asadaqati aw kafaarat اlyamiin wuxuu kala dooran doonaa sadaqada iyo sadaqadii iyo iyo kafaarat اlyamiin buu kala dooran doonaa sadaqadii uu ku uu ku dhaartay iyo kafaarat اlyamiin kan waxaa la dhahdaa yamiin اlajaaj ama yamiin اlgadb baa la dhahdaa waxay dhinac ka shabahdaa nadarkii dhinac ka shabahdaa dhinacna waxay ka shabahdaa dhaarta weyneynta uu shayga uu ku weyneynayo adkeynka adkeynta uu adkeynayo shayga isaga uu sameynayo amaba samayn la-aanta waxa wey uu adkaynaya xagga dhaarti buu ka shabahay dhinacna nadar buu ka shabahayoo qur baa ku jirta shay buu ilahay ugu dhaa shay buu ilahay ugu dhawaanay leanna nadarku waa shayga oo saynu tilmaami doona insha allahu tacaala waxa weeyaan ilaahay loogu dhawaado wey shay ilaahay loogu dhawaanayo qofku ku nadaryaa wey uu naftiisa ku laasimsiinay marka dhinacna waxa ka shabahay nadarkii dhinacna waxa ka shabahay dhaarti marka yamiin lgadb ama yamiin lajaaj baa la idhahdaa markaa qofka ku dhaarta sadaqada maalkiisa inuu maalkiisa sadaqadaysto ayuu ku dhaaranaya oo waxau odhanayaa lilaahi calaya an atasadaqa bimaali in facaltu kadaa waxaa haddaan sameeyo waxaan ku dhaartay maalkayga inaan sadaqadaysto waxaan ku dhaartay inaan maalkayga sadaqado haddaan waxaa sameeyo haddaan waxaa sameyn waayana waxaan ku dhaartay inaan waxaa inaan xoolahaygaas ama neefkayga geelaaba inaan sadaqadaysto ayaan ku dhaartay markaa dhaarta noocaasoo kale qofku ku dhaaranayo qurbaha shay qurbaano ilahay ugu dhawaanaya subxana wa tacala ugu dhaaranayo maaha sadaqo keliya xataa soonka waa lamid waxaa la mid a ah qur-aanka aqrintiisibaa la mid a ictikaafkiibaa la a hadduu marka waxa wey bil baan ictikaafaya haddaan waxaa sameeyo uu yidhaahdo waxaan ku dhaartay waxaa haddaan sameeyana bil ictikaafo dhaartaasi laba arrimood buu qofku mukhayar u yahay uu kala dooran doona waxa uu ku dhaartay inuu oofiyo oo la yimaado hadday ictikaaf tahay hadday soon tahay hadday sadaqo tahayba inuu la yimaado oofiyo iyo inuu kafaaratyamiin la yimaado labadaba waa ley kafaratuyaminkana isaga noo sheegi doona insha allahu tacala walaa shay-a shay muu ahanin fii laqwilyamiini laqwilyamiinka laqwilyamiinka waxa waa dhaarta carabka ku darartay ina qofku inuu qastiyey laa yuaahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walakin yuaahidukum bimaa caqadtum alaymaan marka eh, waxa weeyaan laqwilyamiinku waa dhaarta car qofku unagu qastiin qofka cardiisa ku daraartay markuu sheekeynayo kale odhanayaa wallahi waa sidaas iyo wallahi sidaa ma yahayn oo kale dhaarta noocaasoo kale carab ku darartay aanu qofku u qastiyin laqwul yamiin baa la idhaahdaa mana guntantaa iyadu waayo qofku inuu qastiya la doonayaayo laa yuaakidukum allahu bilagwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum ilah mxu idin qabanay bima caqadtum alaymaana fakafaaratu icamu casharata masaakiin marka laqwul yamiinku muxuu noqday waa dhaarta carabka ku dareeraysa ee aanu qofku ya aanu u qasdiyin kaas wey walaa shay-a kafaaro male wax kafaaro qofka saaran ma jiro waman xalafa qofka dhaarta an laa yafcala shay-an shay inaanu samayn qofka ku dhaarta oo fa amara hayrahu hayrkii fara bificli samayntiisii cid kala fara lam yaxna ma u xinfiyin xinfi maxaa la dhahdaa qofku hadduu shay ku dhaarto maxaa laga doonayaa waxa uu ku dhaartay ama uu ka dhaartay inuu oofiyaa la doonaya soo ma inuu oofiyaa la doonaya marka shayga markuu oofiyo albiru bilyamiin baa la ydhahdaa qofku markuu dhaartiisii oofiyo albiru bilyamiin baa la dhahdaa waxaa samayn maayey buuri muu samaynina wuu oofiyey waxa dhan waan samaynayaa buuri wuu sameeyey albiru bilyamiin baa la dhahdaa dhaartiisi hadduu oofiyaba hadduu oofin waayo xinfi baa la ydhahdaa hadduu oofin waayo maxaa dhahdaa xinfi marka xinfigu waa maxay waa cadamu lwafaa qofku dhaartii wuxuu ku dhaartay oofin waaya ee xinfi la ydhahdaa waa waadix ma halkaas ya waay ayb haddaba wuxu waman xalafa an laa yafcala shay fa amara hayrahu bificlihi qofka ku dhaarta shay inaanu samaynin waa iiboo kale wey dharkaa iibin maayo buuli ama waxaa soo iibsan maayo buuli dharkaa soo iibsan maayo buuli ama iibin maayo buuli ama karayn maayo buuli markaa horta iibkii way noogu daayo iib buu ka dhaartay marka inuu soo iibsado shay ayuu ka dhaartay soo iibsan maayo baa anigu waxaas dabeetana qof kalu furay wuxuu ku uhi orodoo lacagtan qaado ii soo iibi waa loo soo iibiy waa loo keenay qofkaas dhaartiisii miyuu oofiyey mise wuu xinfiyey dhaartiisii miyuu oofiyey mise muu oofinin ya wuu oofiyey mise muu oofinin ad maxaa tii wuu oofiyey ad maxaad tii muu oofinin waayo ad muxuu oofin waaya ma xeeladda ima daayo isagu isagu muxuu ka dhaartay horta inuu isagu soo ibsado miyuu soo ibsaday imika isagu maya inuu soo isagu wuxuu ku dhaartay ficilkan buu ka dhaartay isagu samayntiisii wixiina muu sameyn qof kalaa sameeyey qofkaa kale uu sameeyey ficilkiisii de kuma xinfiyay hadda ma aragta laakiin hadduu marka horba niyoon lahaa aniguna iibsan maayo cid kalena iisoo iibin mayso hadduu saa yidhaahdo uxinfiya taa ayada lakin markuu yidhi anigu soo iibsan maayo inuu ficilka isagu la baashiro buu diidanaa ka hadii la baashirto dhib male marka imika cid kalu faray fa amara hayrahu bificlihi laakiin masalada masale ka duwan baa jirta ya oo dee ficilkan qofku uu la baashiray isaga isagu lamuu baashirin isaga laftiisii lamuu baashirin ee cid kalea wi wixii samaysay ficilku markuu isagun kusoo noqonayo uu xinfaya iyada wuxuu yihi laa atasawaju fulanatan hiblaayo guursan maayo buuri ka dhaartay hiblaayadan guursado waxa u caddaatay markaa inu inuu guursado waar hebel oo loo tago gabadh iyo doon buudi waa loo tago waa loo doono ninkiiba wakiil buu ahaayo wakiilnimu ugu soo ugu soo guddoomay oo lagu soo guuriyey ya ma saxaysa waxaan jeeda cafwan dhaartii miyuu oofini ninkaas mase mu oofinin ya ma oofinin waayo ficilku wuu la baashirayaa inuu wakiil samaysto uu soo guursado caqdigun intaasu keliya maaha nikaaxu maaha guurku intaasun maaha de waxya badan baa ka dhalanaya wixii ka dhalanaya o dhan buu la imanayaaba ma aragta markaa isago kaa waa xeensanya waa laba isagaa la baashiraya ficilkii kawacinkaas marka ficilkii isaguna la baashirin cid kale la baashirto ayaanu xeensanya waa xalafa qofka dhaarta calaa ficli amreyni laba arrimood samayntood ayuu ku dhaartay fa facala axadahu midkood buu sameeyey lam yaxnas ayadana ma waxeensayey halkanna wuxuu ku dhaartay calaa ficli amreyni laba arimood samayntood laba arrimood yuu ku dhaaranaya ma ka dhaaranaya samayntoodii wuxuu uhi laa albasu haadayni athawbayni labadan maryood xidhan maayo laa ukalimu zayda wa camran ama laa ukalimu haadayni arajulayni labada nin la hadli maayo labada nin la hadli maayo marka micneheed waxa weeyaan labada nin la wada hadli maayo wey hadduu midkoodun la hadlo ka kale iska daayo miyuu la wada hadlay labadiba ya midun buu la hadlay labadii lama wada hadal midun buu la hadlay muxinsiye mise muxinsiye dhaartii miyuu oofin mise mu oofini ya miyuu oofin mise mu oofini wuu oofiyey maaha ilan wuxuu labadan labadan la hadli maayo buu yihi labadii inuu la wada hadlu diiday midun buu la hadlo markuu kakala la hadlo xinseeya labadaa maryood xidhan maayo labadaa maryood waa wada jirkoodi hadduu labadiba xidho wuu hadduu midkood xidho xinseeyi maayo laakiin hadduu yidhahdo ninkan la hadli maayo kana la hadli maayo u kala qaadi soo maarta mid buu la hadlo wuu xinseeya muu oofin dhaarti il mid walba gaarkiisa u sheegay markaas markuu wada jir u sheegana wada jirkooda ayay noqonaysaa oo gaargaar hadday noqoto dhaartiisii ma u xinseeyey haddii uu laakiin uu kala qaadana uu xinseeya waa intaas wa kafaaraة اlyamiini kafaaraة اlyamiinku huwa mukhayaru fiiha bayna ثalaaثat ashyaa saddex shay buu kala doonan doona isagu cidqu raqabatin muminatin addoon muminada xoreynteed waa koob aw icaamu casharati masaakiina ama toban miskiin quudintooda kullu miskiinin miskiin kasta muddan mud ayuu siin doonaa ama kulli miskiinin ay likulli miskiinin miskiin kasta waxa usugnaaday muddan mud ayaa usugnaaday aw kiswatu ama markaas waxa weeyaan eh, hugooda uu hubiyo oo uu siiyo thawban thawban marmare markaas uu huwiyo oo uu siiyo fain lam yajid hadduuna helin faiyaam fayalzamhu waxaa laazimaya siyaamu alaaata ayaami saddex maalmood soonkood baa laazimaya fain lam yajid hadduuna helin maxay labadaa lasoo sheegay labada waa kuweyn casharata masaakiin inu qoodiyo iyo kiswadii hadduu labadaa waayo fa siyaamu alaaata ayaamin saddex cisho soonkood baa laazim ku ah oo ku laazimay ku waajibay kafaaradu ayadda qor-aanka inoo sheegtay fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum waxfadu aymaanakum marka maxay noqonaysaa waa saddex shay laba waa laba waa waa tartiib laba laba waxaan jeeda waa mukhayar midna waa tartiib wey marka hore qofku wuxuu kala dooran doonaa saddex shay buu kala dooranaya inuu addoon xoreeyo toban miskiin inuu quudiyo toban miskiin waxay xidhaan inuu siiyo amse ya maxaa uga horeeya muxuu xoranaya adoon adoon buu xoreynaya citqu raqabatin mu'minatin goor mu'minada ayuu xoreyn doonaa ama ka kalena waxaa kaloo khiyaaru khiyaaru leeyahay inuu toban miskiin waxay cunaan uu siiyo waxay cunayaan cunayaane siinayaana uu kuu sheego miskiin kasta mud baa la siin doonaa buu ku yidhi likulli miskiinin muddan kullu miskiinin miskiin kastaba muddan mud ayuu siin doonaa iyo ka saddexaadoo dooranaya isaguna ah maxay ya toban miskiin waxay xidhaan inuu siiyo hawban hawban hawban hawban waa tawkiid wuxuu wuxuu ka saarayaa in loo qaato inuu hal maro dhammaantood la wada siin karo mid walba maraa la siinaya maradana wa mid intereg ya wuxuu xidho maro waxaa la yidhahdo la xidhan karo cumaamad khamiis surwaal shaar ma garanaysa koofiyad waxba dabaa wax la xidhan kara wey waayo intaa markuu waayo saddexdaa wuu kala dooranaya saddexdaa wuu kala dooranaya saddexdaas markii suuro geli weyda waxaa imanaya soonka dadku way soomaan maya markuu kafaartu yimiin la imanaya wuu soomaya soonka horta waxaa ka horeeya saddexdaa mid kamid horta ma karaysaaba ka horeysa saddexdaa marka la kari waayo yuu soonka imanaya alaaata ayaam faslun wاnnadru yalzamu fi lmujaazaati calى mubaaxin wa طaacatin halkan wuxuu kaga warramaya nadarka nadar luqatan waa alwacd sharcanna waxaa idhaahdaa nadarka alwacdu bkhayri khaasatan aw iltizaamu qurbatin lam tatacayan biasli sharci iltizaamu qurbatin shay ilaahay loogu dhowaanay qofku inuu isku waajibiyo isku laasimsiiyo lam tatacayan biasli sharci asalka sharcigana aan ku waajibin yacni waajib marka hore waxaan ku ahayn oo aan kuba waajibinba asalka sharciga aan waajib ku ahayn oo qurba ah oo ilaahay loogu dhawaanayo iyo naftiisu ku laasimsiinaya eeg hadda wuxuu kugu yidhi sheekh waa inuu noqdo shaygu qurbe qurbo waxa weeyaan waa shay ilaahay loogu dhawaado weeyaan maxaa ku baxay haye sheekha adiga istaag ahey adiga de ha istaag maxaa ku baxay istaago maxaa ku baxay ya wuxuu ku baxay lama socdo ya fadhiisan waaya la soco maxaa maxayna nidhi qurba qurba maxaa ku baxay waxaan qurba aan ahayn qurbuhu waa maxay waa wixii ilahay lagu dhawaanay waxa ilahay lagu dhawaadana ama waa waajib ama waa sunna soo ma haddaba qofku wuxuu naftiisa ku laasimsiinaya shay qurba ah waxaan qurbaan ahayn baa ku baxay mubaaxaadkii wixii mubaaxa oo uu inoo keeni doono sheekh xagga dambe halka dana waxyaaba mubaaxaadka qofku miyuu ku nadaraya ilaahay nadar waxaan ugu galay inaan koob shaa cabo ma noqonaysa ma noqonayso ilahay nadar waxaan ugu galay inaan soddonka qur-aankaba aqriyo qur-aanka aqrintiisu waa waa cibaado ilahay ba loogu dhawaado marka waxaa qofku naftiisa ku laasimsiinayaa waa maxay waa waxay horta ilahay loogu dhawaanay koow marka labaadna waa shay aan asalka sharciga aan waajib aan ku ahayn marka horeba marka hore aduu waajib ku yahay ciidan maya oo sidee noqonaysa maala haduu ilahay nader waxaan ugu galay inaan salaada duhur tukado oo marka hore duhurka waajibka kugu ahay waa tukanaysa ma garat marka waxaan aan waajib aan ahayn wax qurba marka waa eeb sunayaasha wey mubaaxaadka ku baxen meesha waay wuxuu sheekhu wanadru nadarku yalzamu fi lmujaazaati mujaazaadka mujaazaadka waxa hahdaa nadarka wax lagu xidhay nadarka waxaa loo qaybiyaa labaa loo qaybiyaa nadru lajaaj waka ka hadeertayna soo marayna waa algadab oo kaasi waa kaas sida dhaarta ku dareeray waxaa haddaan sameeyo waxaan ku dhaartay buu leeyay waxaa haddaan sameeyo ilaahay nadar waxaan ugu galay ama aan ku dhaartayna waxaa inaan sadaqada bixiyo ka nadru lajaaj baa dhahda ka kale nadru tabarur baa la dhahdaa nadra tabarurkansna laba usii qaybsamaa mid wax lagu xidhay annadr اmucallaq waa kaa mujaazaadka la yihahdo wey abaalmarin weeyaan waa ya waa ka wax lagu xidhay wey iyo mid aan waxba lagu xidhin marka wax lagu xidho nadarka mucallaqa wax lagu xidho waxaa la yidhaahdaa nadr mujaazaat baa la muxuu noqonaya marka waa qofka oo yidhaahdaa sida imika sheekhu inoogu qoray halkan in allahu maridii qofkayga xanuunsanaya hadduu ilaahay caafiyo ama anigaba hadduu ilaahay caafimaad isiiyo ilahay nadar waxaan u gala waxa inu bixiyo kaana isaga waa waxbuu ku xidhay nadarkii shay buu ku xidhay muxuu ku xidhay caafimaadka haddaan caafimaado sadaqaan bixinay sadaqadiisu maxay ku xidhantay caafimaadkay ku xidhantay markaa shay ku xidhay hebel hadduu isagoo nabada yimaado ilahay nadar waxaan u galay inaan beertayda sadaqa u bixiya buuri ya sadaqadii beerta uu bixinayay muxuu ku xidhay qofkaas soo nabad noqoshadiisi annadr اmucalaq ama mujaazaadka sheekhu sheegaya wy ka kalena waxba lagu xidhmi maayoba waa annadr اmulaq oo muxuu odhanayaa un ilaahay nadar waxaan u galay inaan waxaa sameeyo inaan sadaqa bixiyo inaan ictikaafo ilahay nadar waxaan u galay in ictikaafo waxba kuma xidhayaba kaanaa nadr mulaq baa la idhahdaa marka iminka nadarka mujaazaadku inoo sheegaya waa maxay ya waa waa ka waxa weeyaan waa nadr mujaazaatku waa ke waa ka wax lagu xidho wey ka wax lagu xidhay wey wاnadru nadrku yalzamu fi lmujaazaat mujaazaadka ayuu markaasi ku laazimaya oo waajibu ku noqonaya calىa mubaaxin ay almucalaqi calى mubaaxi calىa mubaaxin mid mubaaxa nadarkii mubaaxa ama noqonayso agga dambe agga dambe inu ugu sheegi doono inaan lagu nadrin shay mubaaxa shay mubaax de inaan lagu nadrinin nadarkiisa oan asaxayn marka wuxu noqonaya micneheedu halkan almucallaqi al almubaaxi ee lagu xidhay shay mubaaxa almucallaqi cala almubaaxi ee shay mubaaxa lagu xidhay nadarkii shay mubaaxa lagu xidhay iyo wa taacatin taaca lagu xidhay ka qowlihi oo kale weeyaan in shafa allahu mariidi qofkayga xanuunsanaya hadduu ilaahay caafiyo falilaahi calaya an usali ilaahay waxaa nadar gu galay in aan tukado aw asuuma ama aan soomo aw atasadqa ama aan sadaqadaysto wayalzamhu min dalika kaa xaggiisa waxaana kaga waajibaya maa yaqacu calayhi lismu magaca salaad ama soom ama sadaqo wixii markaasi magacu ku dhacayo magaciis magacuu dushiisa ku dul dhacayo ayaa ku laazimaya walaa nadra nadar mu ahaanin fii macsiyati macsiyo nadar mu ahaanin ka oo kale wey in qataltu fulanan hebel haddaan dilo falilaahi calaya kada ilahay waxaas igu leey in waxaa bixiyo walaa yalzamu nadru nadrku laazimi maayo oo waajibi maayo calaa tarki mubaxin shay mubaxa ka tegitaankiisi ficilkiisuna waa la mid ka qowlihi laa aakulu laxman walaa ashrabu labanan hilib nucuni maayo caana nacbi maayo wamaa ashbaha dalika iyo wixii kaa shabahaa halka aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wcala alih wasaxbi